رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii siirada ee rawdat lamar waxaan kusii dhex jirnay qaas dagaalkii beder waxaana noogu soo dambaysay dagaalkii oo gabagabooday guulna muslimiintii ay ku heleen mushrikiintiina meeshaa jab ku soo gaaray abiijahal ayaa madaxa waxaa uga istaabdullah bni mascuud hadalla cajiib badanna wuu ku hadlay abujahal oo waxaa ka mid ahaa inuu yidhi wallaahi meel la koro meesha ugu sarraysa waad maanta saaran tahay waa yarow waa uu soo gooyay madaxiisu nebigu u keenay rasuulkuna wuu tigbaartay allaahu akbar buu yidhi ilaahay ayuu mahdiyey wuxuu yidhi sadaqa wacdah wanasara cabdah wahzama alaxsaaba waxda intaa wuxuu nebigu ku daray inuu yidhi kanma u jeediin waa ummaddan fircoon iyo waa kala baxyi waayo dagaal ka dabad ilaahay baa ku tilmaamay yowma alfurqaan yowma altaqa aljamcaan maalintii furqaan ee xaqa iyo baatilku uu kala baxay kaanat waxay ahaatay ama ay noqotay haadihi almacraka dagaalkaa asaga ah macradaa iyo iska hor imaadkaa asaga ah wuxuu ahaa macrakatan iska hor imaad iyo dagaal u dhaxeeya bayna alkufri iyo waliimaan kufri iyo iimaan buu u dhaxeeyey oo dagaalamay qaatala fiiha waxaa ku dagaalamay gudahooda alrajulu wuu dilay fiihaa dagaalkaa dhexdiisa alrajulu nin ayaa wuxuu ku dilay cammahu adeerkii wa abaahu aabbihii wabnahu wiilkiisa wa akhaahu walaalkii wa khaalahu abtigii wa adamaahu iyo kii markaa u soo idan meesha waxaad fahmi kartaa waxa dagaalanayay inay ahaayeen kufri iyo iimaan kufri iyo iimaan baa dagaalamayo qof qalbigiisa iimaan ku jira iyo qof qalbigiisa kufri gaalnimo markaa ku jira haddii adeer iyo walaal iyo aabbo iyo abti iyo wixii dhowaad ahba markaa dagaalku dhex maray qatala wa uu dilay fiiha dagaalka dhexdiisa cumar bn khadaab radia allahu canhu khaalahu abtigi alcaas ibni hishaam ayuu dilay wa waajaha wuu ka hor yimid fiiha dagaalka dhexdiisa waxaa isku qaabilay abuu ibnahu wiilkiisii cabdiraxmaan wuu ka fakaday dib dambana wuu ka islaami doonaa wa fiiha way qafaasheen dagaalka gudihiisa almuslimuuna muslimiintii alcabaas cabaas bay qafaashiyeen wahuwa camu rasuuliillaahi waana rasuulka adeerkii sala allahu calayhi wasalam wahaakada sidaasaa inqatacad waxaa u kala go-ay fiiha dagaalka dhexdiisa sunnatu alqaraabati xiriirkii qaraabanimo shirikii qaraabanimee qaraabada ka dhexeeya yacla allaha alla wuxuu ku korqaaday fiiha dagaalka dhexdiisa kelimata aliimaani iimaanka kelimadiisuu ka korqaaday calaa kelimati lkufri kufriga kelimadiisa gaalnimada kelimadeeda ayuu ilaahay ka kor qaaday oo wuxuu sare u qaaday kelimadii iimaanka wafaraqa wuxuu kala furay uu kala cadeeyey bayna alxaqi waalbaili xaqa iyo baailka fasama wuxuu ku magacaabay ilaahay dalika alyowm maalintaa ayada ah biyowmi alfurqaan wahwa yowmu badar waana macaasha maalintii toddoba iyo tobanaad oo min shahri ramadaan bisha ramadaan markaa ah bisha ramadaan toddoba iyo tobankeeday markaa ahayd qatla alfariiqayn labada qole wixii laga kala dilay wixii dil ah ee labada qole markaa gaaray qutila waa la dilay fii haadihi lmacrakata dagaalka iska hor imaadka asaga ah arbacata cashara rajulan afar iyo toban nin oo min almuslimiin muslimiinta ka mid ah ayaa dagaalkaa lagu dilay qutila waa la dilay fii haadihi lmacraka macrakada iyo dagaalka iska hor imaadka arbacata cashara rajulan afar iyo toban nin oo min almuslimiina muslimiinta markaa ka mid ah sittatun lix min almuhaajiriin muhaajiriin bay ahaayeen lix dadkaa muslimiintae afar iyo tobanka ka mid ah laga dilay lix muhaajiriin bay ahaayeen wa hamaaniyatun sideedna min alansaari ansaar bay markaa ahaayeen sideed ansaar ah iyo lix muhaajiriin ah afar iyo tobankaa qofood ayaa muslimiinta uga dhimatay oo loogu dilay dagaalka wa dufinuu waa la aasay fii saaxati bederin beder saaxadeedaa markaa lagu duuday saaxada waa bannaanka ceelka beder bannaankiisa ayaa markaa lagu aasay wa maqaabiruhum maqaadirtooda qubuurahooduna laa tasaalu ma aysan ka zuulin weli macruufatun inay macruufo yihiin macruufa inay yihiin kuwa la yaqaano la garanayo saasay markaa ahaayeen ilaa al'aankan meeshii lagu aasay waa la garan oo waa la yaqaanaa saaxada iyo barxadda bannaanka ah ee ceelka badan agtiisa ayaa markaa lagu duugay waa lix muhaajiriin ka mid ah iyo sideed reer madiine ah wadifinu waxaa lagu duugay oo lagu aasay fii saaxati badrin badar saaxadeeda ceelkii badarsadihiisa ama banaankiisii barxadiisa wa maqaabiruhum qubuurahoodina afar iyo tobankaa shakhsi ee maalintaa ilaahay diintiisa ayagoo difaacaya lagu dilay laa tazaalu macruufa kama aysan zuulin weli garasho iyo aqoon oo muslimiintu aad bay maalinta u qadariyaan dadka dhexdoodana qiimayku leeyihiin ama almushrikuuna tawa muslimiintii mushrikiintiina faqutila minhum waxaa xaggooda looga dilay sabcuuna caday toddobaatan noloshaa lagu qabtay toddobaatanna waa la dilay toddobaatan la dilay iyo toddobaatan nolol lagu reebtay waa boqol iyo afartan qofood ayaa meeshaa uga hartay oo isugu jira dad la dilay iyo kuwa markaa la qafaalay ama almushrikuuna mushrikiintii baa soo hartay fa qutila waxaa looga dilay minhum xaggooda waa badare sabcuuna toddobaatan wa usira waxaa la qafaashay oo la taxaabay sabcuuna toddobaatan kale wa mucdamuhum badankooduna kaanu waxay ahaayeen kuwaa la dilay min asanaadiidi nimankii sanaadiida ahaa kaba qabiiladii iyo kuwii magaca lahaa ayaa markaa ugu badnaa magaca kuwa leh ayaa markaa ugu badnaa oo sanaadiidii markaa ahayd waqad suxibad waa la jiiday oo waxaa loo jiiday jufafa waqad suxibat waa la jiiday jufafu arbaca wa cishiriina afar iyo labaatan jufafkooda oo min sanaadiidihi kuwooda sanaadiidda ah waa kuwoodii odayaasha ahee waa la jiiday wa qudi khabiifin oo xun mukhbafun la xumuuliyey oo fii badarin badar ku yiilay ceel gorof ah baa jiray khabiif ah kaasaa lagu qubay oo lagu shubay meydkooda saasaa markaa la tilmaamay mushrikiinta ayagu waxaa laga dilay ama almushrikuuna mushrikiintii fa qutila waxaa looga dilay minhum xaggooda sabcuuna wasira waxaa la qafaashay oo la taxaaboo nolol lagu qabtayna sabcuuna toddobaatan wa mucdamahum inta ugu badan ama badankoodana kaanuu min asanaadiidi nimankii magaca lahaa ay markaa ahaayeen abiijahal iyo ubay bnu khalaf iyo raggii markaa la mid ahaa waqad suxibat loo jiiday jusafu arbaca wa cishiriina afar iyo labaatan midkooda min sanaadiidihim min sanaadiidihim kuwooda kaaba qabiiladee madaxda ah ka mid ah ayaa la jiiday wa waxaa lagu ridoo lagu tuuray fii qaliibin ay bi'rin waa ceel ceel ayaa lagu riday khabiisin oo xun oo mukhdasin la xumeeyey fii badarin oo badar dhexdiisa ah wa aqaama wa uu nagaaday rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam fii bederin beder wuxuu ku nagaaday alaaata ayaamin saddex maalmood rasuulka sala allahu calayh wasalam da-di waxa uu ahaa meel hadduu ku guulaysto ee uu qabsado dhaqsanauusan ka tegi jirin washujaacnimo weegeesanimo meel intaad oo waxaa la leeyahay qofku in meesha uu ka saaray dad maxaa lagu ogaan karaa waa inuu cabaar joogaa dad rasuulku wuu nagaaday wa aqaama waa nagaaday rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam fii badrin bader wuxuu ku nagaa alaaata ayaamin saddex maalmood falama stacadda mar allaalla markuu u diyaargareeray lilkhuruuji bixitaan ee lilrujuuci noqosho rasuulku mar allaala markuu isticdaad galay oo saddexdii maalmood uu dhammaystay una diyaargarooday magaalada madiina jaaa alqaliiba ceelkii markaa yimid wa qaama wuxuu dul istaahiyey gaarkiisa ceelkii dhinaciisa taagay wanaadaahum wuxuu ugu dhawaaqay biasmaa'ihim magacyadooda iyo wa asmaa'i aabbaa'ihim aabbayaalkood magacyaalkoodii qof kasta oo dhintay meesha lagu rigay weliba afar iyo labaatanka qofood ee sanaadiidda ka mid ah kuwa madaxda ahe kaba qabiiladii qurash ahee lagu xiray magacoodii magaca aabbayaalkood ayuu rasuulku ugu naadiyey wanaadaahu waa dhawaaqay rasuulka biasmaa'ihim magacyaalkooda iyo wa asmaa'i aabbaa'ihim aabbayaalkood magacyaalkoodu ugu dhawaaqo wuxuu yidhi yaa fulaan ibna fulaan wayaa fulaan bna fulaan war hebel ina hebel ahow war hebel oo ina hebel ahow ayasurukum ma idin farxad gelin lahayd annakum aatactum allaha warasuul inaad ahaan lahaydeen kuwa ateeca ilaahay iyo rasuulkiisa war hebel ina hebel ahow war hebel ina hebel ahow maanta ma idin farxad gelin lahayd ayasurukum maku farxi lahaydeen oo ma idin farxad gelin lahayd annakum atactum allah inaad ilaahay adeeci lahaydeen iyo warasuulih rasuulkiisa fainaa anagu wajadnaa waan helnay maa wacadanaa wixii uu noo yaboohay rabbunaa rabbigeen xaqan oo dhab ahee fahal wajadtum idinka ma hesheen maa wacada rabbukum xaqa ama maa wacadukum rabbukum xaqan wixii rabbigiin idin ballanqaadoo cadaab iyo carro ah oo dhab ah idinkama hesheen anagu waa helnay wax allaala wuxuu ilaahay noo ballanqaaday oo nasri iyo guud iyo ta'yiid iyo taageerid ah yahay ee idinkama hesheen wuxuu rabbi idinqaaday yaara jasad iyo jir ardin jirar oo laa arwaaxa caraaxiyo iyo ruux markaa lahayn rasuulku wuxuu yii adinku mahiin biasmaca kuwa uga maranaya minhum xaggooda yarsaad idinka umaqlaysaan ayay u maqlayan kama maqal bod khabarkii iyo dagaalka natiijadiisii oo gaaray maka iyo madiina ilaan qolana makay ka soo baxeen qolana madiinay markaa ka soo baxeen sidaa darteed ayaa waxaa la tilmaamayaa in qabar uu kala gaaray makana reer makana qabarkiibaa gaaray reer madiinana qabarkiibaa gaaray wasara wuxuu gaaray naba'ul hasiimati jabka warkiisii jabka warkiisii ayaa wuxuu gaaray ilaa makkata makarooli mushrikiina cararkii mushrikiinta inay saddex bay u qaybsameen qaar la dilay qaar la taxatay ayagoo nool iyo qaar markaa farxado luguhoodii xoogii ku baxsaday kalama istaagin raggaasaa qabarkii geeyey marka wasala wuxuu gaaray naba-ul jabkii warkiisa ilaa makata maka bifuluuli lmushrikiin farxadkii iyo baxsigii mushrikiintuu ku gaaray hum oo batahum illaahu ilaahay waa hoojiyey waa hoojiyey oo markaa duleeyey armaka calalqab kuwii lalaayee la dilay oo barar wuxuu keenayaa inay muslimiintu aad uga fadkaa muslimiinta jabkaa gaaray xaaladaasay keenaysaa markii hore maaa ka jirtay qof laaloq tiriyo oo ogin ah kaasuu ugu barar diiqaayo qofkii markaa laga dilay ayadoo dhaqan ay u ahaan jirtay ayaa maanta la mamnuucay sababtu waxay tahay hadhow jabkoodiibaa jab kusii kordhaayo waqad ee xataa minhu ilaa laga reebay reernaka ama dadkii dadka looga dilay dagaalka can inniyaaxati daroorasho cala alqatla kuwa la dilay dusheeda ay markaa u baroortaan kaylaa si ay yashmata yashmata bihim aysan ugu farxin almuslimuuna muslimiinta si aysan haddaa muslimiintu ugu jabin baa loola jeedaa wa kaana alaswad bni cabdiilmutalib wuxuu ahaa qutila mid looga dilay lahu asaga alaaa saddex wiil baa dagaalka looga dilay ixyili oo asaga uu dhalay ayaa ninka lagu magacaabo aswad bin cabdiilmutalib dagaalkaa markaa looga dilay wa kaana wuxuu ahaa alaswad ibni cabdiilmualib aswad ibni cabdiilmutalib wuxuu ahaa qutila lahu mid looga dilay waxaa looga dilay ayaa la yidhi ninkaa dagaalkaa xaggiisa alaaata baniin saddex wiil fa kaana wuxuu ahaa yuxibu mid jecel an yanuuxa inuu u baroor biiqoo uu gabay ugu tiriyo oohin saasuu markaa jeclaa laakiin waa tii la mamnuucay ee la yidhi qof qofkiisa u oyn kara shiciryo galay u tirin kara u bareer biiqi kara intaasoo dhan markaa ma laha wuu iscelcelinayaa marka fa kaana aswad wuxuu ahaa bin cabdilmuqalib waayee yuxibu mid jecel aswad bin mualib wa kaana aswad bin wuxuu ahaa baniin saddex wiil fakaana wuxuu ahaa aswad bin yuxibu mid jecel an yanuuxa inuu u ooyo oo u baroordiiqo ooyin oo markaa uga dhigo ayuu jeclaa inuu u sameeyo fasamica waana tii la diiday wuu iscelcelina marka fasamica wuu maqlay leylan habeen min indhowna wuu ahaa sawta naa'ixa naag darooranaysa oo ooynaysa codkeeda ayuu markaa maqlay fa danna wuxuu u maleeyey alidan idan inuu yimid idan iyo fasax inuu yimid oo la fasaxay ayuu markaa u maleynayey wabacafa wuxuu soo diray waa layidhi hulaamuhu addoonkiisa iruu qor soo fiiri naagta ooynaysa ma waxaa la fasaxay in dadkii oorinta la diiday maadi yaa yimid wayo naagtaa ayuu markaa maqlay fasamica wuxuu maqlay leylan habeen sawta naa'ixa naag dareeranaysa ooynaysa codkeeda fadanna wuxuu u malaynayay al idana idan inuu markaa yimid fasax in la wa bacafa wuxuu soo diray hulaamuhu wiilkiisii ama adoonkiisii fa jaa'a wuu u yimid oo wuu soo noqday wa akhbara wuxuu u sheegay annaha ayadu tabkii inay u elimayso calaa baciiri rati adallathu ay lumisay rabti ka dhamayla ay eynaysaaba islaamtaa eegnaysaa ayaad maqlaysid bari aswadow ma aha in la fasaxay baroortii ma aha in la fasaxay aryihii laakiin waa islaam geel ka dhumay geelkii ka dhumay kaasay markaa u eeynaysaa falam tata maalak wuu ishalan waayey marka isma celin isma celinin oo wuxuu isla waayey an qaala inuu yidhi atabkii an yadilla laha baciirun wayamnacuha min annowmi suhuudu shicir buu markaa tiriyey falaa tabkii calaa bakrin walaakin calaa badrin takhaasarat iljuduudu gabay dheer buu tiriyey oo ilmaa uu ugu darar diiqaayo cadyaad ka mid ah buu yidhi marka atabkii ma ooynaysaa buu yidhi an yadilla inuu dhumay laha ayadaa baaciiru rabti ka dhumay kaamay u ooynaysaa rabti ka dhumay miyay u ooynaysaa buu yidhi waayo asagii wuxuu hadda oohin la oohin la'yahay oo loo diiday owqin oo looga dilay dagaalka iyadana rabti igeel dhumay kaasay markaa u ooynaysaa atabkii ma ooynaysaa buu yidhi gabadhu an yadilla inuu lumay ama uu ka dhumay laha ayadaba wayamnacuha ma waxaa diiday min annawmi hurdadii xaggeeda assuhuudu soo jeed macnaha dhafar iyo suhuud iyo soo jeed iyo hurdadii loo diiday ayadii madeel dhumay ay markaa u ooynaysaa falaa tabkiiha ha oynin buu yidhi calaa bakarin qurbac ha u oynin waa qaalin geel ah walaakiinse u ooy calaa badarin badar oo taqaasarad badartaasoo taqaasarad waxay yaray macnaha badartaasoo taqaasarad ka gaabisay aljuduudu macnaha juduudi waa nasiibkii beder waxay ka gaabatay in nasiib aan ku helno macnaha dad ku nasiibooday oo nasiib ku helayaa noqon weyne marka beder ayaa mudanqada u oysiye how oyna rati wuu yiri wadaalika kaana wuxuu ahaa fii abayaatin baydad nadada fiiha adnamaacuhu nadada baydad buu markaa ahaa kaasoo uu ugu oynahayey uugu darooranahayay fiiha baydadka dhexdiisa adnaacahu wiilashiisa ama ahlu lmadiina taas waa reer maka iyo hadalkii markaa gaaray reer madiina faqad arsala waa uu diray ilayhim xaggooda rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay bashiirayn laba bishaaraynaysa ayuu u diray ma uusan sugin ilaa uu ka laabtay isagu tago ee dad buu sii diray si bishaarada loogu geeyo inay dadku wuu yihiin rasuulkii wuu maqan yahay taga ma jiro saa darteed si ay ayaguna farxad u helaan ayuu laba bishaareeyayaal ah ayuu nebigu u diray waa cabdiraxmaan ibni rawaaxa ila alcaaliyati xaafadaha sarsare inuu asaga u bishaareeyo wasiir ibnu xaarif ila saafilati meelaha hoos hoose xaafadaha hoos ku yaalana zayd ibnu xaarifuu u diray kuwa caaliyadu iyo xaafadaha sarana wuxuu u diray cabdullaahi ibnu rawaaxa wa kaana alyahuudu yuhuuddu waxay ahaayeen qad rjafuu kuwa ayay ahaayeen madiinati madiina maxmed maqalno saa la sheegay kaasay suuqa markaa gelinayeen waalmurjifuuna fi lmadiina kuwa arlada gilgilay markaa ahaayeen wataan jaf qadra jafu kuwa cabsigeliyey fi lmadiinati magaalada madiina kaadibati yimid oo been oon waxba kadib iyo suuqa markaa geliyeen falama markii waxii guushii iyo fadxigii warkiisa cammat alfarxatu baa caam yeeshay iyo wasuruuru farxadii waa isku macni farxad iyo suruur meeshii oo dhan buuxisay wahtajat way ruxatay almadiinatu magaalada madiina tahliilan tawxiid bay la ruxatay iyo takbiiran takbiir tahliishu waa laa ilaaha ila allah takbiirtuna waa allahu akbar meel kastay markaa qabsatay wataqadama waxaa hormaray ru'uusu lmuslimiin muslimiinta kuwoodii madaxda u ahaa ee madiino joogay ayaa hormaray oo waxay aadeen yeeleen ilaa ariiqi badrin badar jidkiisa yuhaniuuna say ugu tahliyeeyaan rasuul allahi sal allahu calayhi wasalam si oo ay guushaa uu gaaray ay ugu hambalyeeyaan yaa raggii madiine joogay ee ru'asada muminiinta muslimiinta ahaana way baxeen si ay nebiga uga daba tagaan alrasuulu rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo u soo jeeda ila almadiinati magaaladii madiina wuxuu usoo jihaystay inuu madiine soo aado wataqadama wuu soo hormaray oo wuu soo dhaqaaqay alrasuulu rasuulka sala allahu calayh wasalam ila lmadiinati madiine ayuu soo aaday mutawajan asagoo taaj wata mutawaji asagoo ah oo ku xardhan binasri illaahi ilaahay nasrigiisa ilaahay nasrigiisa taaj ahaan uu u wataayo wuxuu ku quruxsan yahay uu ku taaj ahaan uu u taajaysan yahay oo wataa macnaha binasri illaahi nasrigii ilaahay wa macahu alhanaa'imu waxaa macigiisa haniimooyin walusaara iyo maxaabiis maxaabiis mushrikiintii maka ka mid ahoo la xirxiran mayuu wataa haniimadu micigiisay tahay falamaa markii wasala uu soo gaaray qariiban meel u dhow min asafraa safra meel la yidhaahdo nazala waxaa soo degay xukmu alhaniimati haniimada xukunkeeda see la yeelaa haniimada see loo qaybinaya nebiga hala siiyo maya anagaa dagaalamay hanala siiyo maya adagoo dadiga difaacmay hanala siiyo xaaladaasaa socotay doobbaa qannimadu ka taagnayd meesha markii la gaaraa soo degtay wayas'aluunaka can ilamhaal qul ilamhaalu lilaahi waalrasuul war qanimadan ilaaha iskale faraha kala baxa sida loo qaybinayo ilaahay uga dambeeye fattaqu llaaha wa aslixuu daata baynikum hawshiina qabsada idinka hanimadan ilaahay bay u taalaa waclamuu ana maa hanibtum min shayin faana lilaahi khumusah shan meeloodmeed ilahay baa iskale subxaana wa tacaala markii safro la soo gaaray xukunkiidan loo degay fa akhada minha rasuulku wuxuu ka bixiyey u ka qaaday hanimadii alkhumusu shan meelood meel wa qasamahaa wuxuu u qeybiyey sawiyan si siman bayna alghusaati dadkii duulayaasha ahaa dadkii duulaan galay falamaa markii xalla uu degay haddana bisafraa meel lagu magacaabo amara wuxuu amray biqatlin in la dilo annadar ibnu alxaaris nadar ibnu lagu magacaabo raggii lasoo qabtay ayuu markaa ku jiray nadar ibnu xaaris kaana dila buu dhahay nebiga fadaraba waa la dhuftay oo waa la gooyey cunuqahu qoortiisoo waxaa ku dhuftay cali bni abi aalib radia allahu canhu walamaa markii xalla uu degay haddana biciriqi dabya meesha lagu magacaabo waa meel magaceeda biciriqin rabbiya meesha lagu magacaabo markuu degay haddana amara wuxuu amray biqatli cuqbata bin abi muciid dilkiisa cuqbata bin muciid xaabay buu ku jiray iyaguu nabiga sala allahu calayh wasalam haddaad xusuusataan kitaabka bilowgiisa cuqba bin abi muciid waa soo marnay waa ninkii inta mandheerta soo qaaday nebiga dhabarka ka saaray markuu sujuudsanaa kaana in la dilo ayuu rasuulku amray maradana ku ceejiyey faqatalahu waxaa dilay caasim ibnu haabit ninka lagu magacaabo alansaari ee reer ansaari ahaa waqiila waxaa kale la yidhaahdaa cali bni abi aalib ayaa markaa dilay amaa ru'uusu lmuslimiin muslimiinta madaxyaalkoodii ru'uus macnaa raggii madaxda u ahaa alladiina kuwaasuu kharajuu baxay litahni'ati say ugu tahniyeeyaan rasuulka falaquuhu waxay kula kulmeen sal allahu calayh wasalam nebiga birawxaa rawxa meesha la yidhaahdo uma intaa ka bacdi raafaquuhu way soo raaceen oo qoorasoo noqdeen yushayicuunahu ayagoo u soo gelbinaya nebiga oo qaxootinayoo soo wada ila almadiinati madiina dhankeeda fadakhala wuu soo galay rasuulka fiiha madiino mudafaran asagoo la guuleeyey mansuuran loo gargaaray qad khaafahu ay ka cabsanayaan kulla cadowin cadow kasta kii kastoo isku soo dhiirin lahaa xataa cabsi waa gashay wa aslama waxaa islaamay basharun kahiir dad fara badan watadaahara wuxuu muujistay cabdullaahi bni ubayana iyo zumalaahu saaxiibadii bilislaami islaamnimay muujisteen idan ogaadeen maanta waxay ka dambeey inaan nabiga iyo muslimiinta lagu dhici karin guul badanna way wataan toddobaatan lasoo soo taxaabay way wadaan kiintii biyo wax la carray ka dhigeen santaagii iyo gaalnimaduu qarsanayay ee markuu ka hoos qaniinayey wuxuu damcay ama uu siyaasad ahaan u keenay inuu dal islaamka bannaanka ka muujisto jumco walba intuu masayaadka istaaguu leeyahay muxameda muxamed nin fiican waayo taageera saasuu markaa dhihi jiray fulay nimaa u geysay ittakhaduu aymaanahum junna fasaduu can sabiili illaahi inahum madoon la keenay ee la wado yeeli doonaa maxay idinla tahay lagu samayn doono